الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkani waa cashirkii lixaad ee ka mida min sifati salaati الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam intaana cashirka bilaaba marka hore cudran raalli ahaada waa soo yardaahay wadaadka maxaa ku dhaca istiraadeen marka intaas laga raalli ahaado ta kale masaladii shalay inoo dambaysay ee ku saabsanayd qiraa'ada bisimka iyo lajaharkiisa waan soo khulaasaynay marka uun qodob yaroo ka dhiman baan tilmaamay kadib waan ka gudbaynaa qodobkaasi waxaa weeye wadaadduhu marka loo gudbo iskhilaafka isku khilaafeen bisimku ma qur'aan baa mise ma ah ra'yiga waxaa rajaxan oo xoog badan inuu qur'aan yahay maalikiyada ciddii ku raacday ayagu waxay qabaan qur-aanba ma ah kama tirsanaba faatixiya khayrkeed midnaba wadaaddo badan baana sidaa qaba wadaaddahaasi ra'yigooda waa laga xoog badan yahay ra'yi raajixa ma ahe waa marjuux ka adilada la firiyo iyo musxafka inay saxaabada ku qoran la eego iyo axaadiista ku timid la firiyo saxaabadu qaabkay barhkood u akhriyi jireen ama ha marka ama la jahreeni marka la eego inahaasoo dhanba bismku waa aaya min alqur'aan aaya alqur'aan weeye Eh, markii laga soo tago suuratu bara ama tooba laga reebo ama waa bacdu aayati marka suuratu namli la tago qolyaha markaynu iska reebnay inteenna kale ama wadaadada intooda kale qaba waa aaya min alqur'aan waxay isku khilaafeen marka faatixa la yimaado ma ka tirsan yahay mise kama tirsano shaaficiyada ciddii la halmaasha waxay leeyihiin waa aayad ka ah suuradda wadaaddo badanna waxay leeyn me waa aayad madax bannaan oo mustaqillo ah aayad madax bannaan weeyo u timaadoo loo soo dejiyo in lagu kala soco suuraddii hore iyo ta iman doonta waa aayad lagugu dareensiinayo suuradda hore inay dhammaatay tu cusubna ay waa aaya mustaqila min alqur'aan lilfasli bayna suwar ra'yigaas ayaa raajaxsanoo xoog badan wax daliiloo tusahaya inay tahay aaya min suurati اlfaatixa ama aaya min kulli suuratin ibtudi'at biha ama ay tahay aayad ka tirsan suurad walba iyada lagu bilaabay ma ay jirto degeycadu hawshaa tusahay laakiin adilada tusahay inay tahay aayad qur'aanoo madax bannaan way badan tahay intaas waa intaan rabna inaan baraarujinno weeye amaa la jaharkeeda iyo in la siraysta iyo waynu soo maray siday wadaaddu u kala baxeen alqiraa'atu aayatan aayatan in loo akhriyo qur-aanka markaad akhrinayso aayad aayad loo gooyo aayaddu markay dhammaato aad ku joogsato ood ku joogsato oodan waslinin waxay waqfiga u yaqaaneen qolyaha quraada ama ahlu tajwiidka ayuu u jeedaa sheekhu aayad aayad haddii la doono aayaddu tadambaha ku xidhnaato xagga macnaha u bixi maysid ee waxaad eegaysaa faasiladaas aad ku istaagaysa uma intaa kadib markuu nabigu shaydaanka iska naaro oo cuudubilaysto yaqra'u alfaatixata faatixaduu nabigu akhriyi jiray wayaqtacuhaa aayatan aayatan aayad aayad buuna u kala goyn jiray ugu istaagi jiray bismi illaahi araxmaan araxiim yani miaalkii uu jiray isagoo siraysanaya bismi illaahi araxmaan araxiim yaqifu waa istaagahaya uu joogsan sii wadi mahayo oo yani isku xidhiirin mahayo wey hadalka in loo neefsado in la istaago soo ma duuno in loo neefsaday in la xidhiyo la dilaandilo la isku qabto bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin araxmaan wasli inaad bismi illaahi araxmaan araxiim ku joogsato alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin aad tidhahda la rabaa uma yaquulu nabigu wuxuu odhan jiray sal اllahu alayh wali wasalam alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin uma yaqifu waa joogsanaya uma yaquul haddana wuxuu odhan alraxmaan الraxiim uma yaqifu waa joogsanhaya uma yaquulu wuxuu la cidhbino raacinhaya maaliki ywm اddiin wahaakadaa sidaasuu nabigu ku wadahaya ilaa aakhiri suurati suuradda dhammaadkeeda ilaa laga gaadho gebagabadeeda waldaalliin laga gaadho wakadaalika sidaasayna kaanad ahayd qiraa'atuhu nabiga qur-aan akhriskiisa kulluha dhammaanteed nabiguna sidaasuu qur-aanka u akhriyi jiray yaqifu waa ku joogsan jiray ala ru'uusi اlaayi aayadaha madaxooda aayadaha madaxooda inagu madax waxaan u naqaanaa meeshuu shaygu ka bilowdo haddaan af aynu ka hadlayno laakiin carab hadday ku dhahdo ru'uusulaayi ama ra'su shay waa dhammaadkiisa meeshuu ku dhammaanayo wey ku dhammaanayo hadda alxamdu lilaahi rab madaxeeda aw hadii l osmaali hadii alxamdu weeye ninka carabka wuxuu dhihi caalamiinta wey ra'si miati kulli sana marka lagu leeyahay xadiidku waa maxay waa dhammaadka boqolka qaybta u dambayso wey marka ra'siga saasa looga jeeda yaqifu calaa ru'uusi اlaayaati bay ka dhigan tahay Eh, aayatin walaa yasiluhaa lama xidhiidhin jirin bimaa bacda aayadda ka dambaysa kuma xidhi jirin waa ku joogsan jiray xadiidkan ibnu khusayme iyo xaakim baa saxiix yeelaya daara qudni nawowi ibnu xajar iyo hayrkood tirmidi wuu cileeya iyo dahabiba waxay yidhaahdeen xadiidkan qaabkan u dhigahaya oo markaa min xadii umu salm hayrkeedba laga warsho waxay dhahaan waa xadii hariib ah tirmidi wuxuu ku cileeya bilgharaaba xadiiun hariib iyo inqiaacba uu ku cileeyey dahab asagu siirka wuxuu yidhi hariibu munkar waa xadiid hariibo munkara ah wa isnaaduhu nadiif sanadkiisu waa nadiif buu idhi oo meel laga dura laakiin nakaara macnawiyu qabaa nakaara macnawiya ayuu qabaa ama wuxuu qabaa nakaara isnaadiya si kastaba noqotay adugu wadaadahana way dureen raggaana way saxiixiyaan intaabun iska ogow waxaa lagu cileeyana waa inqiaac iyo haraabo wa kaana taaratan mararka qaarkood wuxuu ahaa yaqra'uhaa kii akhriya suuraة اlfaatixa markuu marayo meliki ywm اddiin maaliki ma dhihi jirin melikina waa dhihi jiray waa ka sunan abu daud kusoo barteen qira'ada waana qira'a cashriya aw sabciya mutawaatira meliki ywm اddiin jumhuur اlqura baana sidaa akhriya shalay waa aniga tilmaamay intaasi waa qaabkii nabigu qur-aanka u akhrin jiray marka waa arar qur-aanka la akhriyi doono ee soo socda ama aad ku tukan doonto salaatuleyl iyo salaad sunno ah iyo mid farada intuba inaad ku jujoogsataa wanaagsan iyadoo wasligu uu yahay shay bannaan haddana siduu nabigu u badnaabu sheekhu kuu sheegay rukniyat اlfaatixati wa fadaa'iluha faatixadu inay rukni tahay salaadu la'aanteeda aysan asaxaynin iyo wa fadaa'iluhaa fadaa'isha fadliga iyo khayrka ay leedahay suuraة اlfaatixa wa kaana yucadimu nabigu wuxuu kii weyneeya min sha'ni haadihi الsuurati suuraddan amarkeeda waa weynayn jiray yani suurad shanigeedu sahlan yahay ma aha buu odhan jiray fa kaana yaquul wuxuu odhan jiray suubanuhu sal اllahu alayh wasalam laa salaata salaadi ma jirto salaadi ooma jirto liman duulkii laa yaqra'u aan akhriyin fiiha fi salaa salaada gudaheeda aan ku akhriyin bifaatixati اlkitaabi kitaabka bilowgiisa oo suurat اlfaatixa loo jeedo iyo fasaacidan wax ka badanba suurad faatixa iyo wax wa fii lafdin lafdi uu xadiidku leeyahy waxaa ku yimid riwaaya inuu dhahaa ka fiicnaan lahayd waa riwaayo wa fii riwaayatin baa ka fiicnaan lahayd xadiidku markuu isku riwaayo yahay oo hal makhraj uu leeyahay ama hal riwaaya uu leeyahay alfaaduna kala duwantahayba waa fii lafdin ku fiicanta laakiin haddii lafdigan riwaayo kale uu ku yimid waxaa fiican wa fii riwaaya in la yidhaahdo laa mayso salaatun salaad ma asaxayso laa yaqra'u arajulu ruux uusan ku akhriyaynin fiiha gudaheeda bifaatixati اlkitaabi kitaabka bilowgiisa oo furfurashadiisa oo suuratulfaatixa loo jeedo wa taaratan marka qaarkoodna yaquulu suban wuxuu odhan jiray sala allahu calayhi waaalih wasalam man sallaa salaatan ruuxii salaad tukada lam yaqra' fiiha uusan ku dhex aqhrin bifaatixati اlkitaab kitaabka bilowgiisa fahiya khidaajun waa dhicis fahiya khidaajun waa dhicis khidaajku waa ilmahay dibuqlehe aan isagoon shinkiisii dhammaystiran geelu soo tuuroo kale ayaa khidaajka la akhdajat الnaaqaةu iyo khadajadba waa la yidhaahdaa fahiya khidaajun khidaajun hayru tamaamin intaas uu ku celi nabigu waa naaqus waa naaqus ama waa dhicis waa dhicis aan dhammaystirnayn hayru tamaam waa iska tawkiid khidaajkuna wuxuu yidhahda ibnu taymiya waa annuqsaan fii daati shay dhaawaca iyo nuqsaanta gaara shayga daatadiisa ayaa khidaajka la yidhahda ba isagu yidhahda nuqsaan o dhan ma ah nuqsaantu hadday fadaaishaada iyo darfahaada iyo meelaha ay tahay khidaajba lama yidhaahdo laakiin shayga nuxurkiisa iyo dhuuxiisa marka uu taabanaya nuqsaantu ayaa khidaaj la yidhahdaa buu sheekhu yidhahdaa raxmat ullahi tacaala calayh waana macnaha meesha ku quruxsan hayru tamaamin aan dhammaystirray riwaayada dambe ee laa salaata liman laa yaqra'u fiiha bifaatixati اlkitaabi fasaacidan xadiidka asagu xadiidka cubaadad garanaysaan caanka ah weeye asagu marka eh, muran kuma jiro sixadiisa laakiin lafdigan dambe oo isla xadiidka ah wa fii lafdin laa tujziu salaatu laa yaqra'u fiiha arajulu bifaatixati اlkitaab waa riwaaya bilmacnaa cinda alxufaad waa riwaaya bilmacnaa sidii nabigu u yidhi ama saxaabigu u yidhi looma soo tabinin lafdigaa hore laa salaata liman laa yaqra'u fiiha bifaatixati اlkitaab lafdigaasa cinda alxufaadi saxan lafdigan dambe laa tujziu way kala daran yihiin xagga macnaha fiqiga way kala daran yihiin lannahu laa salaata salaad oo ma jirto liman laa yaqra'u fiiha bifaatixati اlkitaabi fasaacidan nafyigaasi uu nabigu diiday yidhi salaad ma jirto nafyu sixaa lagu xambaari karaa nafyulkamaal baa lagu xambaari karaa salaaddii ooma dhammaystir haba asaxdee baa la odhan karaa laakiin lafdigan dambe asagu ta'wiil ma aqbalo ma gudayso wey mar haddaysan gudin oysan kaa dhicin weli waa maxay waa lagugu leehay salaadda ma asixin buu ku cadiya lafdigan dambe meesha ka hore uusan ku caddayn ee uu daahir ku yahay sidaa darteed riwaayo asaxaysa ma aha sida raajixa ah laa tujziu salaatun riwaayadaa ma asixin sidaana waxaa caddeeyey alimaam abu xaatim albusti ibn xibbaan fii saxiixihi kadalika ibn cabdilhaadi fi lmuxarar xaafid ibn xajar asaguna waa sheegay fi talkhiis uu ku sheegay marka ama xadiiu abi hurayra ha noqdo ama xadiiu cubaada ha noqdee laba lafdigaa kuu ku yimaadaba agtooda ma asixin waxayna yidhaahdaan wadaadahaas waxay yidhaahdaan ziyaad ibnu ayub baa ku jira daluya ninkaasaa la infiraaday lafdigan laa tujiu salaatu laa yaqra'u fiiha batlkitaab ninkaasaa ku jiro waa nin iq ah laakiin asagaa la gooni noqday xufaadda intooda kale waxay ku wariyaan bay dhaheen lafdiga horenu soo maray ee inoo dhignaa waa sida ay u dhigeen abu xaatim ibnu xibaan ibn cabdilhaadi xaafid ibn xajar iyo hayrkood wadaadda damba macasiran ay ku raaceen talkhiiska suu ku sheegay laakiin kitaabkiisa nataa'ij اlafkaar xaafid ibn xajar wuxuu sheegay wadaadka in la mutaabiceeyey ziyaad ibn ayuub daluuya can sufyaan bni cuyayna waxaa mutaabiceyu yidhaahdaa cabaas bin waliid anarsi oo min shuyuukh اlbukhaari ah mar kalena wuxuu sheegay ashhab bn cabdilcaziiz oo tilmiidi maalik inuu mutaabiceeyey can ibni cuyayna lisaan miisaanki meelo badan buu ku sheegaa sidaa darteed wuxuu yidhahdaa xaafidku nataa'ij alafkaar fii takhriiji xadiid اladkaar waa saxiix xadiidku qablahuna daara qudni baa sanadkiisu waa saxiix fi sunan ibnu qaطaan alfasina wuu saxiixiyaa xaakimna wuu saxiixiyaa ama muqlata calaauddiin isagu wuu taxsiiniyaa xadiisaa laiskugu haysta wey xadiisaa la iskugu haysta wey marka la fiiriyo sinaaca alxadiiiya la fiiriyo xufaaddu badankood meesha maran iga daay marka la fiiriyo waxaad moodaa walcilmu cinda allah lafdigu inuu sugan yahay lafdigu inuu sugan yahay marka waxaan u maylay waxay u hormartay carabkayga inuusan sugnayn inuusan sugnayn waa khata inaan dhaho waa sabqulisaan inuu sugan yahay baa xoog badan maadaama ninka la tafarud u yahay xaafid xaggana xaafid labaad mutaabaceeyey waxaa weeyaan ziyaadatu xaafidayn in la tuuro la yidhahda ma asxin ee bannaanka hala geeyo xoogow waxaa ku yar jira fudaydsi aan waafaqsanayn qawaacidda wadaadka xaafidka ama faqihaana qad yukhaalifu usuulahu ijtihaadan tacamudan ma aha inta badan marka intaas way sugan tahay hadday sugnaatay wuxuu ku cad yahay salaad aan faataxa la akhriyin inaysan asaxayn ama gudayn khidaajkan dambe marka man sallaa salaatan lam yaqra fiiha faya khidaajun waa naaqis iyo laa salaata liman laa yaqra'u fiiha nafyiga labadu waxaynu ku xambaaraynaa waa nuqsaan salaadu aysan dhammaystiraynin oo burinaysa salaadin ma jirtona waxaa weeye macnaheedu salaadda ma asixin ayib laakiin waynu gaari doonnaa salaada loo jeeda la anfinhayo ee faataxa haddaan la akhrin aan xidhmaynin en asaxaynin inay tahay salaadda ruuxa munfaridka uu tukanayo ama ma'muumka salaadiisa ee cafwan imaamka imaamka salaadiisa iyo ruuxa keligii tukanaya labadaasu xadiidku khuseeyaa ama ma'muumka imaam daba taagan salaadu ku daba tukanaya ama siriyo la siraysanoo duhur iyo casar ha noqoto ama salaad jahriyo maqhribiyo cishiya subax ha noqotee waynu gaari doonaa insha allahu tacaala wa taaratan yaquul mar nabigu wuxuu odhan jiray qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi qasamtu salaata salaadii baan qaybi ay alqira'a alwaajiba asalaata huna cinda alculamaa walfuqahaa waxaa weeye alqira'a qasamtu salaata salaadii baan qaybshay ay alqira'ata alwaajiba fiiha qira'ada waajibkee lagu dhex akrinaya salaadu waxay u qaybsan tahay oon u qaybiyey baynii wa bayna cabdi nisfayn aniga addoonkayga akhrinhaya tukanhaya labaan ka dhigo waa kala qaybsanaynaa fa nisfuhaa faatixada akhriskeedu iyo aayadaheedu fa nisfuha nisfu faatixa wey lii anaa iskalo ana ikhusaysaa rabbi ah subxaanah wa tacaala wa nisfuhaa barhkeedna licabdi addoonkayga tukanhayabaa iskaleh walicabdi intaa waxaa u dheer waa tafadule maa sa'ala wuxuu weydiisto annagoo kala goosannay iyo haddana u buradaynhayaa dheeraadka asagaa la siiyey addoonkii baa la siiyey walicabdi maasa'al gobonimo wey ilaahayna subxaana wa tacaala shayga wanaagsan waa jawaad kariim ah shayga wanaagsan waa jecelya markaanu kala ridanay wuxuu addoonkaygu weydiisana asagaa iskale waa laga aqbali waan ka ajiibi wey idan suuraddii say u qaybsan tahay waqaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam iqra'uu akhriya oo suuradda akhriya oo fiiriya saa idiin sheegay ilahay u sheegay saad u fahantaan yaquul cabdu adoonku wuxuu odhan markuu tukanayo alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin xadiidkani waa laf dhuun gashay bay ku noqday shaaficiyada awa bisinka xaggee aday ilaahay markuu yidhi waanu qaybsannay suuraddii faataxa ahayd bisinkeeda aw ilahy muxuu u sheegi waay oo nabigu muxuu u sheegi waay markaad leedihiin waa aayad faataxa ka tirsan eed nagu qasbaysaan sanka naga gelinaysaanbayna wadaadihii kale xadiidkuna waa xadiid saxiixa min asaxi alaxaadiid weeye marka waa jamaacadoo dhan ba wari ila bukhaari marka waa lagu rafaadsan xadiikan jawaab ma laha xadiiku waa xadiian jawaab lahayn oo caddaynaya inuusan bisun ka tirsanayn min suurati اlfaatixa waa aayad madax bannaan oo qur'aana ah oo barakaysan oo suuradaha lagu kala sooco tii hore ee dhammaatay iyo tadambe iman doonta ee ma aha laakiin aayad ka tirsan min alfaatixa intaad hadalka xullub idiin galo haydhihin wadaadka wuxuu inkarayo bisinku inuu qur'aan yahay alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin yaquul اllahu caza wajal xamadanii cabdii addoonkaygu waa i mahadsay mahad allah iskale uunka rabbigiisi oo dhan ahaa ilahay bay khusaysaa waa mahad iyo faalla ammaan alle allah iskale taas waa aayadu ilahay qaatay wayaquulu cabdu haddana wuxuu odhan alraxmaan الraxiim yaquulu llahu rabbi wuxuu odhanhayaa anaa calaya cabdi addoonkaygaybaa ifaalla ammaano ammaantiibu rakaadiyo celiye weeye waa naqay waa durduuray maxaa yl ti hor ammaan bay ahayd ilaahay inaad mahaddiisa u ogolaato addoonka uunkao dhan ba rabbi aad ogolaato waa mahad waana ammaan wada socota wuxuu rabbi midnaba u ogolaatay haddana waxaad ku dartay alraxmaan alraxiim ilaahay naxariista guud iyo mid khaasabaa naxariista waa ammaantii lalabaay oo la celceliye weeye la lamaaneeyey wayaquul cabdu laba aayaod buu ilaahay qaatay wayaquul cabdu addoonka haddana wuxuu odhan maaliki ywm اddiin maalinka qiyaamo boqorkeedii ahaa addiin ywm aljaza weeye maalinka la kala baxaayo ilaahayga boqorka dhammaystiran ahaa adduunka dad baa boqorro sheegta laakiin aakharo liman اlmulk اlyowm lilahi اlwaxid اlqahar wey aayaddaasna allah qaatay yaquulu اllahu caza wajal wuxuu odhan majadanii cabdi addoonkaygabaa isharifay waa isharfay majadanii oo min atamjiid weye la shido yani wuu ishariay weye boqornimo ilan waa sharaf soo cid kale aysan lahayn buu ii ogolaaday saddexdaa allah iska leh yaquulu cabdu addoonku wuxuu odhan iyaaka nacbudu allow keligaa baan ku caabudaynaa wa iyaaka nastaciin adiga keligaa unbaan kaalme ku weydiisanaya gargaar kaa kaalma dalbayna in khayrkan aadna waafajiso xumahana aadna waafajiso inaan ka leexanno ka sarriganno aayaddan waa la kala gosta toddoba aayadood marka weeye suurat اlfaatixa saddex iyo badhna allah iska leh saddex iyo badhna addoonkaa iska leh sidaa markaad tidhaahdo aayadda toddoba aayadda aayaddu waxay noqonaysaa siraaط aladiina ancamta calayhim halkaa waa aayad hayr اlmaqduubi calayhim aayad baa ka bilaabanaysa alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaan الraxiim maaliki ywm اddiin saddex aayadoo dhammaystiran weeye iyaaka nacbudu allah iskale nuskaas wa iyaaka nastaciinu aayadda afraad ana nuskeeda dambe waxaa iska leh addoonkii ilaahay in la caabudo xaquu oo lagu sharifahayo oo uu mudan yahay addoonkuna aan bannaan inuu meel wa iyaaka nastaciinna addoonka in ilahay laga rabaa hadduu oo addoon rabbi yaqaano in eh, la tabantaabiyo oo la taakuloyaa loo baahan idan niskaa dambe addoonkaa iskale saddexda dambena addoommaha iskale leh اhdina الصراaط المستقيم صراaط الذيiنa أنcمta عalayهiم غayr الmغضوب عalayهiم وala الضاaliin saddexdaana addoonkaa iska leh saddex iyo saddex haddii la kala ritay maxaa soo hadhay aayadda afraad baa nus nus loo kala goostay walicabdi baa dheer marka maa sa'ل sidaa bay suuraddu noqon bisin marka meesha kuma jiro qaala ilaahay wuxuu idhi fahaadihi aayaddan afraad baynii wa bayna cabdii aniga addoonkayga noo dhaxaysa oo anna cibaadaan leeyahay addoonkuna inuu isticaana weydiisto leh iyo icaano walicabdi addoonkayga waxaa u ahaaday maa sa'ala oo min alisticaanati wamaa bacdaha wey hidaayadii isticaanadii howlaha ka dambeeya o dhan buu addoonku leeyahay iyo hadduu wax kalena weydiistaba yaquul cabdu addoonku wuxuu odhanaya ihdina siraaط اlmustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim hayr اlmaqduubi calayhim wala اdaalliin qaala caza wajal fahaulaa'i aayadahan dambe licabdii addoonkayga u ahaadeen walicabdii maa sa'al addoonkayguna wuxuu leeyahy wuxuu i weydiisto akhrajahu اljamaca ila اlbukhaari xadiidkan marka waxaa ku cad in qiraa'adii iyo qur'aankii la akhrin lahaa waxaa laga dhigay salaad shay rabbigay iyo rasuulkiisiba ay salaad ka dhigeenna lagama tegi karo qasamtu salaata baynii wa bayna cabdi nisbayn soo maaha salaaddii baa laga soo qaaday qur-aankii iyo qira'adii oo faatixo ah inay salaad tahay salaaddii haddaad ka tagtana way buraysaa weeye idan faatixa in la akhriyo waa waajib haddii laga tago salaaddii ay burayso markaynu ka hadlayno ruux keligii tukanhaye iyo imaam uma tujinhaye waxaa marka fawaaidda xadiidka ka mid a basmaladu ama bisinku inuusan suuradda faatixa ka tarsanayn baa ku cad min wujuuh ayib abu hurayra xadiidka warinaya markii uu wariyey umulkitaab markuu bilaabee faataxa uu fasirahaya ama rasuulku u fasira wuxuu ka bilaabay alxamdu lilahi rabi alcaalamiin bisinka ma sheegin taa waa wej wejka koobaad labaad hadday bisinku faataxa ka tirsan yahay markii la tirin hayay baa qismada lagu diri lahaa tirada lagu dari lahaa laguma darin tiradii lanna salaada laga hadlaya waa qur-aanka waajibkaa bisinku in la akhriya hadduu waajib yahay ama faatixaba ka tirsan yahay tirintaa lagu diri lahaa iyo qiraa'ada wejka saddexaad waxaa weeye qismadu waa bictibaari اlaayaat qaybinta la qaybinayo suuraة اlfaatixa ma aha bictibaari اlmacna macnaheeda intii la fiiriyo waa laba macno oo qaybna ilaahay lagu ammaani iyo xaqiisii lagu sheegahayo qaybna addoonku ilaahay weydiisanhayo o ilaahay uu ka barya qaabka loo qaybin maayo aayad ahaan baa loo qaybin ilahay baa u qaybiyey rasuulkiisa aayad aayad way qismadu saddex aayadood iyo badh iyo saddex iyo badh bay kala noqota maxaa tusahaya aayad balba nabigu waa ku istaagahayay asagoo ka soo warinhaya ilaahay subxaana wa tacaala taa macnaheed marka waxaa wey bisankii meesha waa ka baxay in faatax lagu tiriyo wejka afraad waxaa weeye ku jira aayadda u dambaysa fiiriya wala daaliin maxaa ka dambeeya qaala fa haaulaa'i licabdii fa haaulaa'i licabdii sida aan wadanno hadday noqoto fa haaulaa'i lama dhaheenee fa haataani baa la odhan lahaa sida annaga shaaficida aan aaminsannaha hadday tahay fahaulaa'i lama dhehe bismi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin ilaah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin intaasoo dhan ba alla qaatay nuska yar laga goynhay meeqa afrood aayadood markaa alla qaadan lahaa afar aayadood iyo badh ilahay wuxuu qaadan lahaa afar aayadood iyo badh addoonkuna wuxuu qaadan lahaa laba aayadood iyo badh idhaha maxay tahay saddexdu soo tirada lama garanayo suurat اlfaatixo toddoba aayadooda afar iyo badh haddaan meel dhignay maxaa soo hadhay labiya badh idina siraaط اlmustaqiim kow siraaط aladiina ancamta calayhim hayr اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin labo aw wixii kale wa iyaaka nastaciinu nuska way fahanteen baan u malay idan ilaahay muxuu u yidhi fahaulaa'i jamcana waxaa la isku laha asalkiisu in loo lagu iطlaaqo saddex iyo wixii ka badan calaa sabiili nudra laba waa lagu idlaaqa fa haaulaai licabdi fahaataani lama dhihin carabna markay wax sheegayso ilan qur-aanku iyo hadalku bilisaan carabbu ku socdaay muska waa layska tuuraa idan laba aayadba meesha taalla fahaataani licabdi bay ilaahay rasuulkiisa odhan lahaayeen laakiin hadda maxaa lagu yidhi fa haaulaai idan saddex aayadood meeshana ka soo saarta wey siraata aladiina ihdina siraata almustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim hayr اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin iyo nus fahaulaa'i hadday fadhiisanaysaa macnaha waa fahanteen baan u malay xadiidku marka xadiis sahla ma aha wuxuu ku noqday shaaficiyo laf dhuun gashay dhibsa male xadidka waa la iska qaata muxuu kuu dhibay baadi adu ma cid baa difaaci bisa ayib wa kaana yaquul wuxuu kaloo nabigu odhan jiray sal lay slam inaha marka aan kaga tago waxba hadda idan sii mashquulinin wa kaana yaquul wuxuu kaloo nabigu odhan jiray sal anzala allahu caza wajal ilaahay ma soo dejinin fi tawraati towraad gudaheeda walaa fi linjiil diinki lagu soo dejin nabiy llahi ciisa mila ummi اlqur'aan qur'aanka hooyadii oo kale oo faatixa loo jeedo wa hiya ayadaana asabcu lmaaani toddobada soo lalaabata ah asabcu lmaaani la soo celcesho wey min ataniya miahe waa min aany oo celcelinta iyo takraarka ah idan an goor baan maalinka calaa aqali taqdiir la arin salaad walbaa lagu ahriyey markay u yar tahay ayib duhurkii baa laga imaana afar goor ku akhrido ceshihii afar haddaad keligaa tukanayso idanna way soo noqnoqotaa dadkaa lagu tufaa waa suurad barakaysan wاlqur'aan اlcaiim waana qur'aanka weyn aladii qur'aankaasoo uutiitu la isiiyeyba walaqad aataynaka sabca min almaani wlqur'aan alcadiim laba kale shay maahe waa isla suuradda naftirkeeda qudhigeeda wey qur-aanka o dhan baa weyn laakiin waxaa faatixa weyni loo saaray ayada in qiimaheedii la caddeeyo ayb wa amara sal اllahu alayh ali waslm rasulka wuxuu faray almusia salaatahu ninka salaadiisii bi'inhayay ayuu faray muxuu faray an yaqra'a inuu akhriya biha faatixada fii salaatihi wa qaala wuxuuna ku yidhi liman lam yastatic xifdaha ruux xifdihi waaye faatixa qaban waaye qul waxaad tidhaahdaa ayada in la akhriya waa waajib haddii la keri waayena bedel baa nabigu ka sameeyey bedel wax lagu bedesho qul subxaan allah allah ceeb ka hufan dheh walxamdu lilaahi mahad allay u sugnaatay dhammaanteed dheh allah alla lagu caabudan asaga ka ahayn ma jira akbar allah wax walba ka weyn dheh walaa xawla walaa billah sidaa dheh baa la yidhi walaa xawla billah ziyaadadana inta u dambaysa ah eh, subxaan allahi walxamdulilah in ruuxii akhrii waayey eh, la yidhaahda la imow wadaaddaha xoogow farta ku mudo waxay dhaheen xadiidkii musii salaati abi hurayra waxay kaga timaadaa bay dhaheen min riwaayati yaxya ibnu alay ibnu yaxya ibnu khallaad azuraqi waxaa mutaabacay shariik bn cabdillahi bn abi namir labada ninba waa ni waxaa wey nin asagu waa iqa sida raaja min rijaal shaykhayn waljamaca oo shariik bn cabdillahi bn abi namir laakiin wadaadka hore yaxya bn cali ibn yaxya ibn khalaad azuraqi asagu waxaa tawfiiqi ibn xibaan fii iqaatihi wasaxax xadiitahu fii saxiixihi ibn khusamena sidoo kale xaakimna sidoo kale waa saxiix wakadalika tirmidi xasana lahu nawowina iyo cabdilxaq alishbiilina waa u tasxiixiyeen walam yujarax intaas tawfiiq ibn xibaan iyo tasxiix xufaadaasu qabaa wax jarxina ma jiro cala aqali taqdiir nin saduuqa weeye mutaabacadaas ninka xaafidka ah xadiku waa ku xoogaysanaya marka inuu xadiiku ra'yi saxiix yahay baa xoog badan wadaaddaa duray laakiin mucaasiriin iyo mutaqadimiin ba leh waxaa u makhraati kacaya xadiidkii ibn abi awfa een ku maray sunan abi daawuud iyo axmed iyo isxaaq ba ay wariyaan waxtaja bihi isxaaq bnu raahuya shaahid mawquufa min xadis ibn cumarna waa leeyahay sida masaa'il xarb ibn ismaaciil kirmaani ku timid idan xadiku xadiis sogan way bimacnaa faatixa ninkii keri waaya faataxa ninkii kari waaya marka wuxuu ku badan lahaa adkaartaasi ku badeli adkaartaasi ma in faataxa lala ekaysiyo toddoba aayood laga dhigaa shardi ah mise maya calaa khilaaf baa ku jira cinda alfuqahaa laakiin sida raajixa ma waajibahayo dikrigaa uu nabigu kuu sheegon baad la iman inaad laakiin la ekaysisood celcelisa intay faataxa ahayd shardi ma aha wa qaala wuxuuna ku yidhi lilmusii'i salaatahu ninka salaaddiisi bi'inaya wuxuu ku yidhi fain kaana macaka qur'aanun haddii aad qur'aan taqaanno fain kaana macaka qur'an hadduu qur'aan kula socdo ma aad xifsan tahay wey faqra' bihi qur'aanka salaadda ku akhri wailaa haddaadan garanaynin waxaad akhrido qur'aan ah faxmad illaaha ilaahay mahadi wakabirhu alla weyne wahallilhu tawxiidso laa ilaha illa allah dheh idan sidaas weeyaan naskhu اlqira'ati waraaءa alimaami fi اljahriya wuxuu baab yahay nasakhidda la nasakhay qur-aanka in la ariyo wara aljahriya waraa alimaami fi ljahriya qur-aanka in la ahriyo faataxa ka mid tahay iyo qur-aanka kale raaci lahaaba inaan imaamka gadaashisa lagu akhrin salaada imaamku qur-aanka kor u qaadahayo oo fajarka iyo cishaha iyo maqhribka iyo wixii la hamaama jumcada iyo ciidaynkii waa taqaanaa salaadaha kor loo ahriyo o dhan baa soo gelahay bilmunaasaba naskigaa kuma cadda axaadiista naskiguu sheekhu meesha ku sheegay waa naski mustanbad ah sida qawaacid اusul lagu bartayna naskhu waa inuu manquul yahay wax ijtihaad gala ma aha waa in laga soo guuriye rasuulkiisii iyo alle laga soo guuriyo ama laga soo guuriye saxaabada ay caddeeyaan ila ayagaa ardadiin rasuulka ahaaye laakiin sheekhu ku ijtihaada oo wuxuu leeyahay xadiidka hadda uu doono oo min xadiid cubaad binu saamid ah, iyo xadiidka soo socda abu hurayra marka lasu keeno waxaa ka dhalanaysa labada xadiid kala horreeyeen haddaan dhahno marka xadiidka abi hurayra soo socdaa horreeyey waxaa ka dhalan saxaabadu nebi maxamed amarkiisa inay khilaafeen qur-aankana waxaa loogu sheegay falyaxdar اladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim marka mukhaalafo iyo maxduur sharciga ka soo bixi haddaan taqdiimino xadiiثu abi hurayra almutaakhir fi اlkitaab calى xadiiثi cubaada almutaqadim fi اlkitaab saasuu marka u istimbaado wadaadku naskiga naski cad ma aha sariix ku ah aynu akrino hadalka sheekh hort mar xadiidkan akrino wa kaana suban wuxuu ahaa qad ajaaza mid u banneeyey lilmu'tamiina dadka ku dayanhaya imaamka mu'tamiin an yaqra'uu inay akhriyaan biha suuraة اlfaatixa waraaءa alimaami imaamka gadaashiisa fi الsalaati اljahriyati salaada codka kor loo qaadahayo xayثu kaana fii salaaة اlfajri faqara xayثu kaana markuu nabigu joogay ama xilligu taagnaa fii salaaةi اlfajr wuu u banneeyey marka hore ku yidhi idan bannayn horaysay iyo manci dambeeyey hadday isqabtaan maxaa ka soo baxay naskhu اlibaaxa bannaynta horaa marka la nasakhayaa wey ileen bannayn iyo diiddo lama jamcin karo waxaan wuu jira iyo ma jira lama jamcin karo wuu bannaanyahi ma bannaan laisuma keeni karo waa ibaat iyo nafyi xayu kaana fii salaaةi اlfajr xilligu nabigu ku jira salaad fajar faqara'a ah, waxaa akhriyey nin baa nabigu cafwan faqara'a ah, alqiraa'a ah, ama alqur'aan buu nabigu akhriyay ama ilfaatixu akhriyey nabigaa akhrinaya fataqulad calayhi alqiraa'atu qiraa'adii baa ku adkaatay carabkiisii falamaa faraqa markuu nabigu dhammeeyey salaaddii qaala wuxuu yidhi lacallakum waxaa laga yaabaa taqra'uuna inaad qur'aan akhridaan weeye khalfa imaamikum imaamkiinna gadaashiisa qulnaa waxaanu nacamnaba low waan akrinaa hadan dareerin baan laakiin u akrinaba low qira'a miidaansan oo mikaansan oo tartiib la wado miisaaman ma ahee bahal la dilaandilinhayaa nabi allow sii daynaabay dheheen riwaaya xadiidku uu leeyahay bacdu saxaabaa yidhi waan akrinaa barkoodna way ka aamuseen hadan waa dilaandilin waa qur-aanka la dadejinhaye een laga fiirsanin macnihiisi eed leedahay intuusa imaamku ku qabanin ka gaadh weligaa imaamku kaa horreeyey somadan soo gaadhin isagoo taagan ood ka baayso inuu kaa rukuco so lama boobsiiyo haddan saas wey dilaandilin wey ama dareerin waxaad tiradaba yaa rasu rasul sidaasaan u bay dheen barkood qaala wuxuu laa tafcalu sidaa ha yeelina qur-aanba mar haddaad imaam daba taagantihiin ilaa an yaqra'a axadukum midkii inuu akhriyaba mooyeen bifaatixati اlkitaabi faatixa uu akhriyaba mooyeen fainahu warya shayin laa salaata salaad ooma liman lam yaqrac biha ninkaan faataxa akhriyin salaad ooma jirto xadiikaasi marka xadiiu cubaad ibnu samit weeyaan wadaaddaa cileeye waxay ku cileeyeen iiraab iyo irsaal bay ku cileeyeen xufaad badan baa ku cileeyey iiraab iyo irsaal iyo mucaasiriin badanba mutaqadim mutaahiriinba jamaacana way sugaan oo xadiidka way sugaanoo waa saxiix bay leeyihin xataa la sugo axaadiista kale eenu soo maray la awood ma ah kuwa iman doona qaybo ka midaba xadiidkan lacalakum taqra'uuna khalfa imaamdo sidaa tahay xadiidku oo axaadiisa u cadcad aan ka dhigana annaga shaaficiyada ah waxaad mooddaa marka hoos loo degay xadiidkan si fiican loo fiirsho inuu annaga gar iyo xujaba nagu yahay su-aasha koobaadee ka imanaysa waxaa w lacalakum taqra'uuna khalfa imaamikum su-aal buu nabiga saxaabada ku celiyey ma laga yaabaa idinku imaam daba taaga inaad qur-aan akhridaan nimanka naga soo horjeeda waxay leeyihiin hadday faataxa nabiga uu ku yidhi imaamka gadaashiisa akhriya su-aalba nabigu ma soo celiyeen bale waa shay macluuma caasho garata wey nabi wuxuu lacallakum taqra'uuna khalfa imaamikum nabi allo waaba isla ogeyn may dhahaan nabi allo isbeddelku muxuu ahaa xaggee isku kaysoo ma jirtay soo adigina yidhi maaha imaam gadaashii iyo imaam la'aanba faataxa lagama tegi karo bay dhihi lahaayeen su-aasha nabiga lacallakum taqra'uuna khalfa imaamikum hadday faataxo waajib ku tahay ma'muumka imaam dabataaga inuu akhriyo siday u waajibayso rukuucda iyo sujuudda iyo ictidaalku iyo tashahudku nabigu ma weydiiyeen saxaabadoo su kuma soo naqeen bay wadaadu yidhahdeen gar allay taqaanaaba le waa su-aal xoog badan markii la garaabahayo ictiraadka iyo bushigaas waa bushi aad iyo aad xoog badan wey ayib lanna maxaa yeele nabigaaba horaan usoo caddeeyay annagu aan leenahay oo salaad jahriya iyo siriya marnaba kama tegi kartaan baan leenahay ayib oo amarku waa horeeye hadduusan amarku horaynin hadda unbaa meeshii ka soo baxday inuu nabigu leeya waad akhriyi kartaan amar xadiidka cibaada ka horey inuu jirin baa muuqata xadiidka cibaada amarka ku yimidna amru ibaaxa weeye markuu u badan nadbi istixbaab oo faa'iidayn iyo rukniyo ay faataxa tahay cala alma'muum meeshu kuma caddo daahirna xataa ku noqon mayso warkaasi waa war aad iyo aad u cad weeye meesha ku jira laa tafcalu ilaa an yaqra'a axadukum bifaatixati اlkitaab baa lay ha yeelina muxuu ku cad yahay in laysu fasaxay faataxa un idan lannu nahyi baa horreeyey laa tafcalu waa nahyi idan baa cidbiyey iyo ibaaxo idan istinahaasi muxuu keenayaa alistinaau min الnahyi والnafyi laa yufiidu ila اlwujuud aw اlibaaxa cinda اlfuqahaa wa ahli اlcarabiya sidaa wey wa cinda اlusuuliyiin haddii istina uu hormaro oo wax laga soo reebo haddii istinuhu baabu nafyi uu ku socdayna kalaamku kalaam manfia u ahaana wixii aad soo reebtay wujuud baad u sugaysaa un inuu jiro un hadduu kalaamku fii siyaaqi nahyi ku yimidna wixii aad soo reebtay inuu bannaan yahay oo la samayn karo umbaa laga fahmay waad fahanteen baan u malay laa tafcaluu ilaa an yaqra'a axadukum bifaatixati اlkitaab xadiidku cibaad wuxuu faa'iideeyey markuu kor loo citaalsho inay faatixo bannaan tahay oo la akhriyi karo khalfa alimaam shaaficiyadii rukniyadii iyo wujuubkii awey bayna yidhahdeen wadaadiinna daba taagna warka waa fahanteen baan u malay horaan bay waajib ahaydna waxaa kaa diidahaya lacalakum taqra'uuna khalfa imaamikum nabigu mutacadid ma ahayn wamaa kaana faaxishan walaa mutafaxishan shay macluumoo laysla yaqaano oo jugdug meeshaada jooga saxaaba nabigu su-aalsanka kama geliyeen bal waxyaaba badan buu nabigu og yahay buu ka dhaqaaqi jiray imtixaankan adage uu ku soo rogay saxaabada waxay tusaysaa hawl la isla ogaa inaysan jirin oo ah imaamku iyo ma'muumku labadu waa inay akhriyaan faataxo ma jirto yani xadiidku haddii layla wuu asaxay nooma nooma roono haddii layla wuu daciifo waa mucallal biliطiraabi wاlirsaalla lagaba nasay wadaadana anfici ma annagana anfici maayo way fahanteen baan u malayn aniga marka tabartayda aan fiiriyo xadiidku inuu yahay macluul bilisa waliطiraab baa raajix usa xadidkaas cibaado sugnay laakiin jamaaca min ahli اlcilmi waa xoojinaya min almutaqadimiina wاlmutaakhiriin waxaa kuu soo hadhay fainahu laa salaata liman lam yaqra' biha baa meesha taalla hawshan dambaad moodaa inay waxna taraysa laba godo horaad naga soo kiciseene godkan dambe fainahu la salaata liman lam yaqra biha tacliilka tacliilkaasi annagu waxaan u celinaynaa haddaan shaaficiyana waxaan u celinaynaa ilaa an yaqra'a axadukum bifaatixati اlkitaab wadaaddana waxay u elinhayaan u celinhayaan sureybidda faatixa laga soo reebay nahyiga soo reebiddu ma calaa sabiil اlwujuubba mise calaa sabiil اlاstixaab wاlidni sida raajixa waa tacliilu litakhsiisi اlfaatixati bاdikri nabi allow qur-aankii aad iska reebtay maxaad faatixa ooga soo reebtay faatixa iyadu qur-aan kale waa ka weyn tahay waa asabcu اlmahaani wاlqur'aan اlcadiim waa um اlkitaab idan nahyigii maysan gelin haddaysan gelin maxaa baaqi ku noqotay waa mustaxab in la akhriyo ama way bannaan tahay wujuub meeshii ma yaallo asal guudoo jiro oo aaca jiray ahaa faatixadu qur-aanka la-aanteed n salaad asaxaynin oo laga rabo munfaridka iyo imaamkaba asalka asal la yaqaanu ahaa asalkaasi asal la yaqaanu ahaa marka nabigu wuxuu cileeyey nabi allow hadii qur-aan oo dhan ba inaan la akhriyin baa fiican waa naga reebtay maxaad faatixa u soo reebtay faatixa qur-aan kale waxbay dheer tahay un way warku ee ma aha faatixa waajib ah waxay dhahan waxay la mid taha adoo yidhaahdaa wiil sagaal jira ama toban jira ah, salaada tuko fa innahu laa diina liman laa salaata lahu waa runtood waa gar salli baa tihi laba toban jir siddeed jir war salaada tuko oo duurka tuko oo weysada ilaali markaasuu maxaa fa innahu laa diina liman laa salaata lahu diin ma laha nimaan salaad lahayn taama waxaan ka fahmaynaa salaaddu waxay waajib ku tahay farad ku tahay ilmaha yarka ah mise waxaan ka fahmaynaa salaadda inaad xoojinayso ood tilmaamayso diinta inay meel culus kaga taalo sidoo kale nabigu wuxuu inoo tilmaamay faatixo inay qur-aanka wax dheerto annaguna waan ogollahay wadaadow shaaficiyu maxad haysaan bayn marka intaa kadib intay dheeraydna waxaan u ogol lahay in faatixa la akhriyi karo khalfa alimaam ama ay sunno tahay ama ay bannaan tahay laakiin waxaanu isku haynay maxalunisaacu ahaa waa waajib iyo waa rukni salaaduna ma asaxayso imaamkii oo qur-aanka cidtaalinaya haddadan akhriin weli waan is wada soconnaabay ila tahay marka xadiidku qaabkaasa lagu dagaalamaa dilaaladiisa iyo fahamkiisa ama min xayu riwaaya qolyo daciifiya qolyo saxiixaba weli aniga wixii la xog badnaa waa idin sheega walcilmu cind allah uma intaa kadib asagoo nabigu intaa u soo banneeyey xadiidka cubaadaha sheekhu horreeyey buu leeyahay ijtihaadan uma intaa kadib nahaahum nabigu wuxuu ka reebay can ilqira'ati qiraa'adii buu ka reebay quraan akhris kullaha cafan kulliha dhammaanteed dhammaanteedba qur-aan oo dhan buu ka reebay in la ahriyo fi ljahriyati salaadda qur-aanka kor loo qaadayo wadalika arrinkaana wuxuu dhahay xiinamaa wakhtigii insarafa nabigu uu ka baxay min salaatin salaad uu ka baxay jahara uu la jahray fiiha gudaheeda alqiraaat bilqira'ati qur'aan akhriski wa fii riwaaya riwaayo kale waxaa ku yimi xadiidku uu leeyahay xadiidka abi horere weeye annahaa salaadda nabigu uu tukaday uu ka baxay waxay ahayd salaatu subxi salaaddii fajar fa qaala wuxuu yidhi markii nabigu uu ka baxay salaaddii hal qara'a macii minkum axadun aanifa hal qara'a ma akhriya macii la jirankayga axadun oo minkum idinkaygan ka tirsan aanifan mar dhoweyd markii aan istukanaynay wax qur-aanka ila akhriyay oo garab ordahayay ma jiray fa qaala rajulun baa wuxuu yidhi nacam nabi allow ana yaa rasuul allah rasuulka ila anaa qur-aanka akhrinaya markaad tukanaysa eed salaadda akhrinaysa xadiidka hore khulaasadiisa waxa wey qaybta u dambaysa tacliilka marka intaanan ka tegin inay qur-aanka wax dheer tahay buu nabigu cudurdaar ka dhigay lagu akhriyi karo bacda alimaam istixbaaban aw jawaazan ee aha wujuuban aw ruknan gabagabadu waa intaas faqaala wuxuu nabigu innii anugu aquulu waxaan isleeahay markaan waxaan islahaa wey markii horuu nabigu u jeedaa innii aquulu waxaan islahaa markii aan tukan hayay maa li maxaa lahaantaydaoho unaasacu layla murmahaya qur layga jiidanhaya marka aduu qur-aanka akhriyo kale u hadlo qur-aankaa kaa gadman carabkaa ku istaagi faataxu akhri aad taqaanay baa kugu joogsan waa inaad noqotood celiso yacni waa lagu yar khalday waad gadmatee moogtahay cabsi hadday timaado iyo haddii qur-aanka lagula qabso wuxu dhan baa kaa gadmanaya soomaaliya waxay tihi yaasiin cabsiyeed sudan ma dhaafo ninka aad haddaad cabsi ku qabato oo tira waa siyaasiimahaya sudan ma dhaafin kartid maanta markaas uu kaa gadmo waad soo celin uu kaa gadmo waad soo celin meel kalaa tash kaaga furan yaha moogta yaasiin baa laishayaa sidoo kale haddaad lagula qabsado oo lagaa garab akhriyo waxaa weeyaan waa lagaa jiidan aquulu waxaan islaam markaan tukanayay maa li helay helayo unaasacu layga jiidanayaa qur-aankii weeye oo laygu haystaa qaala abu hurara wuxuu yidhi faintaha dadkii baa ka joogsaday can ilqiraa'ati qur-aan akhrisoo dhanba maca rasuulilah nabi maxamed garabkiisa iyo la jirankiisa fii ma shay gudihii jahra aw lajahra fiihi gudihiisa rasul sal slam biqira'a salaad walbuu nabigu qur kor unu akhrinhayo qur-aan dhan way joojiyeen xiina bay joojiyeen samicuu ay maqleen daalika nahyigaas ama canaanta ay maqleen min rasuulilah ay ka maqleen wa qara'uu way akhriyi jireen qur-aanka fii anfusihim naftooday u akhriyi jireen si hoose fii ma salaad gudaheed laa yajharu fiihi imaamu imaamku uusan la jahraynin qur-aanka iyo qiraa'ada xufaaddu waxay u badan yihiin lafdiga fantaha annaasu can ilqiraa'a inuu yahay min kalaami الzuhri waa mudrajun min kalaami الzuhri sidaasay u badan yihiin sheekhuna asagu wuxuu rajaxay inuu yahay min kalaami abi hurayra niman waxay dhaheen mahe waa min kalaami macmar can الzuhri yacni macmar baa hadalkiisu riwaayada macmar inuu yahay ma xoog badno waxaa uun isku hayaa waa zuhri baa hadalka iskale iyo waxaa iskale abu hurayra labadaasay ifaadu isku hayaan ayib labadaasa aad aad loogu murmaa wajacala alinsaata dhegaysiga nabigu wuxuu ka yeelay xadiidka dambe marka intaanan ka tegay sheekh wuxuu leeyay muxuu muxuu sameeyey naasikh weeye xadiidkii hore cubaada bnu saamid buu nasakhay qiraa'adii o dhan baa la joojiyey qur'aan oo dhan buu nebigu diiday kumana darin ilaa an yaqra'a axadukum bifaatixati اkitaab meeshan kuma jirto wuxuu leeyahy sheekhu sida khamrada loogu soo tilaaba tukeeyey naskhigeeda ama soonka loo bebedelay ama salaada mxuu ah loo bebedelay ayaa kana loo bedelay marka hore waxaa layy ilaa idan markay la yar qabsadeen ya faatixana joojiya nabarku murta hal mar haddu kugu dhaco waa yar adag yahay markay qur oo dhan ka saahideen markay imaamka daba taageen quraan o dhan ay joojiyeen waxaan faatixa ka ahayn yo haddana tilaabo labaad nabigu u qaado wuxuu idhi wax soconayba ma jiro faintaha الnaasu can اlqira'ati jumlatan fi salaati اljahriya saasuu sheekhu asagu u arkaa xanafiye badan baa sidaa taqriiriyey maalikiye badan baa taqriiriya xanaabila taqriirisa wax asoo ku ijtihaaday ma aha keligii laakiin waxaan rabaa naskhigu ma aha naskhi mansuusa naskhigu naskhi mansuusa ma aha min aلصaxaabati walaa min rasuuli الlah intaan baan u jeedaa wajacala nabigu wuxuu ka yeelay alinsaata dhegaysiga la dhegaysto liqira'ati اlimaami imaamka qur-aankiisa la dhegaystaye qira'adiisa min tamaami اlitimaami bihi min tamaami اlitimaam ku dayashada lagu dayanaya dhammaystirkeedii bihi bilimaam buu ka dhigay imaamka in lagu daydo waxaa dhammaystirkiisa ka mid ah in la dhegaysto qur'aankiisa ilaan qur'aankan hoos buu iskaga akhrisan lahaa wuxuu kor oogu dhihayo waxaa wey asaguna inuu ilaahay ogu dhowaado aadna aad dhegaysato oo ajirku ka helhayo bilqiraa'a adugu aad bilinsaati walistimaac ku hesho saasaa la doonahaya aadna iga dambayso haddaad aduguna dilaandiliso anna aan dilaandiliyo imaami imaamu ismanihin or duurkaada gal maxaaskaga keen xidhan war qur-aan baan kuu akrinaya iga dhegaysaan ku leeha haddaad tira anna waan akrinaya or duurkaad ahaatay maxaaskaga keen xidhan yani saasaa macnuhu macnahaasaa meesha ku jira faqaala subanu wuxuu idhi inamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo qotonsho mixraabka loo fadhiisiiyey ama maamuumiinta loogu hormarshay liyutama bihi in lagu daydo afcaal iyo aqwaalba lagaga dayda wixii suuragale sharcigu uusan kala qaadin faidaa kabara salaadda hadduu xidho allah baryada fakabiru idinkuna allah barka dabadha waidaa qaraa hadduu qur-aanka kor u qaadana fa ansituu dhegaysta oo dhuuxa wuxuu akrinayo kamaa jacala xadiidka marka waidaa qara fa ansituu min xadiii wuxuu ku yimaadaa abi hurayra waa ku yimaadaa min xadiii abi muusa alashcari waa ku yimaadaa xadiidka abi muusa alashcari asagu waa saxiix muran badan kuma jiro wadaaddaa yidhi waxaa la tafaruday muxuu ahaaye wadaad baa la tafaruday keligii meel la maray laakiin xufaad baa mutaabicay carakaba ah hawl salan ma ah hawl salan maah rag badan baa mutaabicay marka kaa hore abu hurayra ayaa le ibnu cajlaan baa la tafaruday ime sulayman taymi baa la tafaruday afwan abu khaalid alamar abu khaalid alamar sulayman xayaan abu khaalid alamar sulaim bn xayaan magaciisa loo yaqaana can ibni cajlaan can zayd aslam ilaa aakhirihi yunus bn jubay ninki lo odhan jiray eh, canabi canabi hore halkaasuu tagaa oo eh, dariiqaasu ku yimaadaa marka wadaaddaa waxay dhahn waxaa la tafaruday abu khaalid alaxmar sulaim bn xayaan abu daawud baa ragga ka mida sidaa yidhi sidaasna abu khaalid alamar baaba xaafid iqa ah wey jabal ah min rijaal اljamaca waxaa ka roon in la yidhahdo ibn cajlaan baa oo nin maxamed ibn cajlaan oon saduuqa ah ayaa la tafur oo lagu cileeyo waa siduu nasaa-i uu yeelay tafurudkaasna asal sax ma aha labadooda waa la mutaabiciyey ninka la yihahdo ibn xayaanna waxaa mutaabiciyey jamaaca ibn cajlaanna waxaa mutaabiciyey laba raawi baa mutaabiciyey oo raacay ama xadiidka abi muusa alashcari asagu waa xadiid asagu saxiixa wey labada xadiidba axmed baa saxiix yeela wakadalika labaduba muslim baa midna wariyey midna saxiix yeelay xadiidka abi muusa alashcari asagaa wariyey fii saxiixihi xadiidka abi hurayra ardaygiisii baa weydiiyey muslim saxiixiisa ka qaatay oo yidhi ka warran kan gartay abi muuse kii abi hurayre ka warran waa saxiix buuri hadduu saxiix yahay maxaad kitaabka ugu dhigi weyday buu saxiix muslim ugu qori weyday wuxuu yidhi xadiid walbo agtayga saxiix ka ah meeshan kuma qorin buuri axaadiis saxiixinta way ka badan tahay buuri meesha waxaan kuugu kitaabkay waxaan ku qoray xadiid lagu ijmaacay inay saxiixa marka xufaad badan baa marka xadiidka saxiix yeela muslim ka yahay axmed ka yahay marka eh, cillo walbo lagu eh, abu cawaana ka yahay cillo walbo lagu sheegin waa cillo aan tabar badnayn wayna sii kale xoog badan yihiin xadiidka abi muusa alashcari afar xaafid baa isku raacday waa idaa qara'a faansitu amaa iyo labada mxua saduuqiina oo min rijaali muslim ah lix weeye nimankan kale ee xadiidka abi hurera isagu waxaa weeye tadciifkiisu wejib buu leeyahay laakiin tasxiixaana la xoog badan xataa haddii dacfi lagu joogo wuxuu markhaati kacaya xadidka abi musa alashcari ayib si kastaba noqotee daahirulqur'aan waa xoojinaya xadiidku marka waa sugan yahay waidaa qara'a faansitu kamaa jacala siduu nabiga oga yeela alistimaaca dhegaysiga lahu lilimaami la dhegaystaay muqniya mid kaa deeqayu ka dhigay can ilqiraa'ati qur'aan akhriskii wara'ahu wara'a alimaam in imaamka aad dhegaysato waxay kaaga fillaanaysaa kaa deeqaysaa qur-aan aad ku saaraa faqaala wuxuu yidhi marka fii dalik sal alla alay man kaana lahu imaamu ninkii imaam leh fa qiraa'atu اlimaami imaamka qur-aankiisa ayaa lahu qiraa'a asna qur akhsu ah ninna waa akhrinhayaa ninna waa ka dhagaysanhayaa adugu waad bilowda waan kaa xajiyey marka waxaa adna xajiyaa tahay ninna waa wada midhahii buu tirinhaya marka waa isla wadnaa hawsha ayib waana ku daba socdaa laakiin haddaan iska garab bilowno laba qaari baan nahay haadaa xadiikan wuxuu khusay waa xadiiu jaabir xadiidkan dambe hada fi salaati اljahriyu sheekhu khusayaa buri xadiidkan jaabir aلsawaab annahu mursal waa xadiid mursal inuu rag badan baa xadiidka wasliya rag badan baa wasliya oo ruwaad ah laakiin xufaadda badankood ajilada kibaarta xadiidkan waxay ka dhigaan min xadiii cabdulahi bni shadaad oo mursal can rasuulilah in min xadiii jaabir marfuucan mawsuulan laga dhigo rag aan tabar badnayn baa la yimid xufaaduna waxay rajaxeen xadiidku inuu yahay mursal wa hada huwa sawaab sheekh albani iyo jamaca min alfuqahaa wاlmuxadiiin almutaahiriin ayagu waxay mareen inuu yahay marfuuc yani inuu yahay cafwan mawsuul baan ujeedaa marfuuc waa wada yahay inuu mawsuul yahay الsawaabu anahu mursal laakiin waxbana tari mayso mursalka noocan oo kale ah waa mursal xuja ah fi jamiic اmadahib waa xujaة fi jamiic اlmadaahibi maalikiye iyo xanafiyada xujuba ku yahayba ama kibaaru taabiciin ha irsaaliyeen ama sikaar ha irsaaliyeen ama awsaatu taabiciin lama ma kala qaadaan marba hadduu mursal yahay sanadkuna sugan yahay waxaa weye ila mursali u sugan yahay agtada waa xujo اxtaja bihi maaliku kada nucmaanu muxuu ahaa wasaaxibuhu maa bihi wadaanu maaliku mxuu ahaa ciraaqi beytkiisii fii alfiyati fi cilmi xadii ixtaja maaliku kada nucmaanu bihi wasaaxibuhu maa bihi wadaanu maali baa xujaysta mursalka iyo nucmaanu camd haabit abu xaniifa ah wa saaxibuhuma oo ardadoodii ah dadkii raacay ardadoodii maalikiye xanafiye ah bihi ay bilmursali wadanu wayna ka diindhigtaa xuduudda salaadaha dahaaraadka meel walbay xujaystaan kuwa waa naga hadheen xanaabili iyo shaaficiya kuu soo hadhay xadiidku hadduu yahay xadiid mursala oo sanadkiisu sugan yahay kibaaru taabiciinna ay irsaaliyaan iyo awsaatooda shaahidna u yeesho min kitaabillahi oo min sunati rasuulillaahi wain lam yasi xadiidkaa dambe u markhaati kacaaya mxuu ahay min xaysu sanadkiisun xog badnaaninbe waa xuja almursalu ida kaana min maraasil alkibaar aw alawsaat واctadada bishaahidin xatى min qowli الصaxaabi min xadiiثi musnadin fiihi ضacf min ظaahiri kitaab waa xuja agtooda idan waa xujaة calى اljamiic xadiidka calى jamiic madab xuja ku yahay waxaa ka sii daran dhan kaloo asaga cabdulahi bnu shadaad baa ku dhaqmi jiray wاlmursalu idaa camila bihi mursiluhu waa xuja hadduu imaam yahay yaqaana fadhiga oo asaga bimacnaa lagu kalsoon yahay iqadiisa cadaaladiisa min kibaari taabiciin bal nabigu intuu noolaa buu dhashayba nabigo isagoo weyn oo nabiga arag buu geeriyooday subanuhu sal l slam idan markaasi min kibaari taabiciin uu saxaabi inuu noqduu sigay asaguna waa ku dhaqmay shawaahid min kitaab illaahi buu leeyahay waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansitu culummaduna waxay ku ijmaaceen siduu axmed soo guriyey kayrkiiba in aayadda ay ku soo dugtay jumcada khudbadeeda in la dhegaysto iyo salaada jahriyada in imaamka laga dhegaysto laga daba akhriyin shaahidkii kitaabka waa kaas kii sunnada xadiid abi hurayra waa idaa qara'a faansitu xadiid abi musa alashcari waa idaa qara'a faansitu marka waa mursal cajab qaba weeye marka laf dhun gashay buu sidaa ku noqonaya haddiiba la yidhahda marka asagoo mawsuulu saxiixiyo xadiidu jaabirana waa sidii niman badan ay mareenna dhib ma laha waxaa kuu soo hadhay in laga jawaabo in laga jawaabo xadiidkii cubaadi iyo axaadiista kale la ah laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab ra'yiga maalikiyada shalaynu soo sheegnay xanaabilana waynu tilmaannay markaan war khulaasayno waxaa weeye salaaddu hadday salaad siriya tahay duhur iyo casar iyo wixii la ay tahay salaadaha maalinka dhaca een qur-aanka lala ay tahay imaamkii maamuumku nin walba waxaa weeye qur-aankiisu akhrisanaya faatixadiisa leanno qira'aan aad dhegaysata meesha ma jiraan iska taagnaan qiraa'adu waa laabudda salaadda inay gasho haddii laakiin imaamka uu qur-aanka akhrinahayo in laga dhagaysto weeye in la iska garab wado ma quruxsano ayib xadiidkaasna iyo axaadiistan kale waidaa qara'a faansitu iyo aayadda qur-aanka ah xoogow tacaarud baa ka dhaxeeya waraqaadkii ninkii xoguu soo jacbursaday usuulka wuxuun oga bilaaban yahay wuxuun u qodan yahayna wuu fahmahayaa xadiidka iyo axaadiista kaliya aayadda tacaarud baa ka dhaxeeya wejhi ah xadiidka hore waa caamun min wajhin wa khaasun min wajhin laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab waa caam dhan marka laga eego waana khaas marka dhan laga feesho caam wuxuu ku yahay salaadihii o dhan muuse kala qaadeen laa salaata nabi allow ma tii siriyad ahayd u bixin wuu camimay haadaa cumuum dhankaa waa cumuum caamun fi الsalawaat khaasun fi اlqiraa'a man lam yaqra' bifaatixati اlkitaab wixii la akhrin lahaa wuu cayimo waa faatixo keligeed marka waa caamun fi الsalawaati khaasun fi qira'ati اlfaatixa mata mise ma aha axaadiistan kale ayadu waa khaasun min wajhin wa caamun min wajhin caam waxay ka tahay caamatun weeye fi اlqiraa'a waidaa qara'a alimaamu sawaء qara'a alfaatixata aw suuraة اlbaqara ma kala qaadin waidaa qara'a imaamku hadduu akhriya ama faatixo iyo kayrkeed bu camimaya marka waa caamun fi اlmaqru'i bihi aw fi اlqiraa'a aw fi اlqur'aan waa ay fahanteen baan u malay wuxuu khaas ku yahay fi الsalaa wuxuu ka hadlayaa salaaddii jahriyada ahayd marka way isu sulan yihiin caamka caam ku aadi khaaskana khaas ku aadi si dhe marka waa yahay xadiis laba lugood leh mid laba lugood haddii labada tarar la isqabsiye maxaan samaynaynaa labada xadiid marka waa ishayaan haddii daliil khaasun min wajhin wa caamun min wajhin uu ka hor yimaado goongeeyo xadiid kaleo daliil kale oo sidaasoo kale ah maxaa la samayn usuuliyiin waxay dhaheen waa kale rajiix ilaan jamc ma suuragalhaye waa la jamcin oo see loo caamka kan ka kale khaaskiisaa lagu qaydi bay kan khaaskiisana ka kale caamkiisaa la suri niman saasay yidhahda waxaa le taas waa iska waa weeyaan waa taxakum yaa kuu sheegay waa iska samayn ma soconayso daliil baa nadar la oo niman waxay dheheen waa kale raajixi tarjiixa laakiin noqon maya tarjiix min daakhili daliileyn laabudda an yakuuna min alkhaarij hada huwa sawaab daliil kaloo banaanka jira inuu kala qabto wey raggu hadday foodis gashaan so in kala qabto maaha kala qabsho nin kaleo kala qabto waa in la keenay dhe kale saasaana fiican cinda ahlicilmi badankood markaa la fiiriyo tarjiixooda iyo baxdigooda aniga laakiin waxaa ila roon in la yidhaahdo labada xadiis ma tacaarudi karaan lianna axaadiistan kalea ka xoog badan xagga dilaalada xadiidka hore laa salaata liman lam yaqra bifaatixati waa caam makhsuuصa bاlاtifaaq caamu makhsuuص أxaadiiثan dambe wa idaa qarأa faansitu iyo aayaddana waa caamu maxfuuظ bاlاtifaaq hadday xadiiث daliil caama makhsuuص ah iyo caam maxfuuظa istacaarudaanna wajaba taqdiimu اlmaxfuudi cala araajix cala almaqsuus sida maqsuuska in laga hormarya sida raajaxa sidaasay me laba markaada u door leh inaad tirada xadiidka cubaadihi wixii la halmaana waa caamun uriida bilkhusuus oo xadiidka waxaa loogu talagalay imaamka iyo ninka munfaridka keligii tukanaya salaadoodii faataxlaan asixi maysaad leedahay axaadiistan kale iyo aayaddan waxay ka hadlahayaan hee ma'muumkii daba taagnaa imaam qur-aanka kor u qaadahaya wax tacaarudan ma jira kaas waa caamun uriida bilkhusuus xadiidkana waa xadiid qadiyad khaasa ka hadlay oo ka hadlaya salaad jahriye ah saa in la dhaha wanaagsan haddaad diiddaan oo ila tarjix la yidhaahdo awjuh tarjix iga dhagayso in axaadiian xadiiu abi hurayra oo abi muusa alashcari maca alaaya ay ka xoog badan yihiin xadiidkii cubaadi iyo axaadiista kale la midka ah iga dhagayso wejka koobaad saxaabiya taabiciin waxay ku ijmaceen khilaaf dambe oo ay caliilmadiini iyo bukhaariya kiciyaan macna ma laha iyo wadaadda shaaficiye ah kaa ictibaar ma laha axmedna xambal iyo khayrkii waxay soo guuriyeen saxaabiya taabiciin ay ku ijmaaceen wakada ibnu rajab buu sharxa aad buu u sharxaa ibnu taymiina khilaaf maba ogay buu leeyahay saabiq qadiyaddaa ku saabsan waa runtii waxay ku ijmaaceen ninka masbuuqa ah shaaficiga wayna la qabtaa ogow hadda ninka masbuuqa wax diidana maba jiro ilaa bacdu daahiriya wa bacd mutaakhiriin oo bukhaari iyo sheekhiisii iyo wadaad la odhan jiray muxuu ahaa abubakar adabci oo shaaficiye ah iyo rag la halmaalaba mooyeen ninka masbuuqee salaadda lala dhaafay ee rukuucda soo gaadhay wuu rukuuci wuuna xisaabsan ragcadda ayadaa waa u jirtaa rukuucda wuuna xisaabsanaya idan faatixa waa dhacday laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab ninka masbuuqa ah ee salaaddii lala dhaafay kadibna gadaal ka soo gaadhay rukuucdii yimid kuna gaadhay imaamkii rukuucdii wuu xisaabsan ragcaddana way u jirtaa faatixana ma soo akhrin qiyaamna ma soo marin idan salaatu lmasbuuqi waa makhsuusun min cumuumi xadiii laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اkitaab qodob ma tamise maaha waa ay fahanteen malay waxaa kaloo laga soo khasisay asalaatu biimaamayn imaam baa ina tujinhaya dhexda asagoo marhaya oo faatixadii dhammeeyey yaa cudurdaar ku yimid wuu ka baxay nin kalu yaa bedelay nin kale wuxuu ka bilaabhaya meeshuu salaada marinhayay ninkaa faatixadii dhaaftay nin hadda soo xidha hadduu ninkaaga ku bedelay nin hadda soo xidha hadduu yahay faatixada dhaaftay imaamka uu soo akhriyey ma soo iyo qur-aanka dhaaftay ku noqon maayo bartibu ka bilaabi yabni calaa maa sabaqa min qiraa'ati اlimaam waana sida abubakar iyo nebi maxamed ay sameeyeen soo sidaa ma aha tayib abubakar baa ummadda imaamuha ah, qur-aan buu soo akhriyey nebi maxamed oo xooguu soo nafisay baa yimid oo xanuunkii ka soo xooguu nasri helay wuu soo garab istaagay abubakar wuu ka baxay salaaddii nebi maxamed baa galay halkii abubakr waday buu ka bilaabay min xayu intaa abubakr naska xadiidka halkaasuu ka waday asalaatu biimaamayn ninka dambe bedele khaliifka ah wuxuu ka bilaabay qiraa'ada min xayu intaha alimaam اlأwal faatixana tagtay ninkaasna waa makhsuusun xaaladiisu asalaatu biimaamayn wاlistikhlaaf waa makhsuuص min cumuumi xadiiثi laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaab xaalad saddexaad oo laga soo reebay xaalat اlcajz haddaad soo maraysay ninkii inuu tukado doon faatixana noqon nebigu muxuu ka yidhi subxana soo tawxiidsa hore u soco ma i ninkii faatixda aan aqoonin maxaa la yidhi iska daayo subxaana allahi walxamdu lilahi walaa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah xaalat alcudri waalcajzina waa makhsuusatun he min cumuumi laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaab saddexdaa takhsiisba hadduu galay biladila takhsiis kale oo daliil kaleo xadiidku wato ku darsaalay oo afraad maxay tahay laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaabi fasaacidan wax qabo ma jiraanoo muslimiinta ka mid ah salaad jahriyaa daba taagan imaam daba taagan salaad jahriyaa ayaa laga rabaa faatix suurad kale wax qaba ma jiraan laga murmo waa faatix keligee salaad jahriya waxaan annaga shaaficida ku xoogayno waxaa weeye war faatixada noo daayo axad qaba ma jiraan faatax waa in acdayna la raaciyo khalf alcishaai wa salaat alfajri muxuu ahaa wa salaat aljumca ilaa aakhirihi ma jiraan fasaacidan meel geeya waxay dhaheen fasaacidan waxay ka hadlaysaa waa salaadaha siriyada ee faataxa la akhriyo iyo qur-aanka la akhriyo taasaa wadaaddo waajibiyaan fasaacidanta salaadaha siriyada ama munfaridka ama imaamka fasaacidan dad waajibiyaan faataxii wixii ka badan laakiin salaad jahriye ah faataxa wax lagu diraa waajib ah wax qaba ma jiraan idantaa waxay tustay fasaacidan waxay ku tustay laa salaata inay ka hadlayso ninkii laga rabay markuu asagu tukanayo faataxa wax ku daro imaa istixbaaban calaa ra'yi اljumhuur wa imaa wujuuban calaa ra'yi bacd wa hayrihim way fahanteen baan u malay qodob haddii la keenay maxaa meesha yaalla xadiidkaasi waa caamu makhsuuص calى الraajixi wa biاlijmaaci fi masalaة اmasbuuq intaa waa fahanteen xadiidkan dambe sooma waidaa qar'a faansitu waidaa qura alqur'aanu faansitu fastamicuu lahu ansitu lama khasisin laa bidaliilin min kitaabin aw sunna walaa biijmaacin labada haddii la waayo wararka kale waxba ka soo qaadi mayno ya haye faatixada akhri wamaa tayasara macaka min alquraan bifasaacidan bay ilaa midtan hoos gelinayaa sheekhana saxaabiga xadiidka cubaada ibnu saamid fasaacidan ha ku timaado kii abu hurayre iyo hayrkii oo ahaa faqra maa tayasara faatax akhri iyo wixii qur-aan hayso fasaacidinta la mid tahay axaadiis tilmaamaysa oo dhan faatax in wax la raaciyo waxay khusaysaa munfarid ama ama imaam idan xadiidkii wuxuu noqday bilaa mucaarid haddaan dhano tacaarud baa jirana yajibu taqdiimu alcaami اlmaxfuud cala alcaami اlmakhsuus wadaadda waxaan imin yahu baasha waad meel xun baad dhigteen laakiin waxaan yeelaynaa imaamku intuu aaminsan neefsanayaan faataxda boobaynayna daaya waada fahanteen baan u malay imaamku xidha salaadda niman waxaa jira adkaar badan akhriyo oo ilaahay baryo istaax yar dheeraysta waay dheen tad istaaad ugu boobsiiso faataxada boob iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markaa gaadho faataxada kugu bilaabato jooji sug faatixdii buu akhristay suurad buu raaciyey markuu rukuucahayo inta kale ka boobsii aduu istaagka ka yar harbay dheheen ilbiriqsi istaagga kaga hadh sida ruux yar carab culus ka dhig marka oo deedna ka daba tag asagoo rukuucdii ka soo bixin ku gaadh saa hawsha ha lagu wado faataxana ha nabad gasho alqiraa'a maca alimaamna ha la waayo kaartadaasi ma xumo kaartada kaarta xun ma ah wayna ila quruxsan tahay aan ka socdo marka intaas intaasoo dhan marka laysku daro wadaadow miyaysan noqon intaaba hadday noqon cudurdaan afartaa shay aan sheegay saddexba ka soo qaad mise shan baa ma sheegay afartaa aan sheegay muxuu ahaayey waxaan kaloon ka iloobay culummadu waxay ku ijmaaceen ma'muumku dhegaysigu dhegaysanaya qiraa'ada imaamka inay tahay fii macnaa itibaaci اlimaam imaamka qiraa'adiisa in la dhegaysto inay soo gudagadayso imaamka raaciddiisa ay tahay waana muttafaq calayhi fi salaat fi اlkhudba wa fi الsalaa maxanunisaac un baa lasku hayaa oo faataxada lasku haya keligii afartaa qodob ama shanta iyo tii raacday miyaysan ku fillayn in laga soo qaado ma'muumka imaamka daba taagan fi salaati اljahriya inuu cudurdaar u yeelanayo inuu faatixada ka tago masbuuqa cudurdaar yeeshay caajiz baa yeeshay asalaatu biimaameyn baa yeeshay intaasoo dhan idan asalaatu khalfa alimaami fi salaati اljahriya waa cudurdaar aada oga tagayso faatixada oga tagayso marku ku filantaha waa sharci ah kii xisiga ah baa kii sharcigaa ka daran haddaad tiraa tacaarud shaki ma laha in axaadiista kale ay xoog badan min xayu tarjiix lanna waa caam maxfuuda iyo caam makhsuusa asagaana hor la hormarinaya haddaad tiraa waa caamun uriida bilkhusna waa khayr kaartadii dambeen kuu raacshayna xoogow reer dhaqaada ku jira oo muranka ku soo gaabanayo mana xumo hana la yeela insha allahu tacaala wujuubu اlqira'ati fi siriya salaada siriyada in qur-aanka in la akhriyo faatix la akhriya ay waajib tahay ama fi siriyati salaada la siraysanaya qur-aanka aan kor loo dhigaynin faqad aqarahum nabigu wuxuu ku sugay saxaabada cala alqiraa'ati fiiha in qur-aan lagu dhex akhriyo salaada faqaala jaabirun wuxuu yidhi kunaa waxaanu ahay naqra'u kuwii akhriya qur-aanka fi الظuhri wاlcasri salaada casar iyo salaad duhur dhexdeeda khalfa alimaam imaamka gadaashiisa fi rakcatayn اluulayayn labada ragcadood u horaysa bifaatixati اlkitaabi faatixadii waxaanu akhriyi jirray wasuura wa suuratin baanu akhriyi jirray wa fi lukhrayayn labada dambana bifaatixati اlkitaabi basaan akhriyi jirray xadiidkan waa laisku khilaafaa alimaam almizi wuxuu rajaxaa annahu mawquufu wa min qowli jaabir oo lafdiga kuna maahee kaana jaabirun baa saxu taagan yahay mizi abulxajaaj almizi alimaam almizi yuusuf waad garanaysaa tahdiib kamalku sidaa ku sheegay waxaana sii taageerahaya in xadiidka qaabkan loo dhigo khalf alimaamna lagu daro waxaa la tafaruday saciid ibnu caamir oo nin iq ah saciid ibnu oo nin iqa ah ayaa la tafaruda ayib xadiidkiisa bacdulwahmi walhalad baa ku jira xufaadna way khilaafeen iqaadoo kibaar ah waxayna ka dhigeen kow horta ma aysan sheegin khalf alimaam in badan ayaga ka waxay ka dhigeen inuu yahay min kalaami jaabir min kalaami jaabir oo uusan xadiis nabi maxamedba ahayn idaa marka saa darteed mis wuxuu rajaxay waqfiga wadaadada badanna waxay rajaxeen inuu yahay xadiid marfuuca muxuu ku noqonhayaa kunaa naqra'u ila saxaabiga wax saale waxaan akhrii jireen nabi maxamed bay ku daba akhriyi jireen salaadihii sirriga haddii uu marfuuc noqdo iyo hadduu mawquuf noqdoba annagu dhib naguma hayo ee wuxuu dhib ku hayaa xanafiyo xanafiye oo qaba salaad siriya iyo jahriya midnaba qira'a waajibi mayso yuu ku noqonayaa xujo ayib ee annagana dhibi maayo maalikiyo walaa xanaabilo walaa sharci ma dhiba ilaa nasiriyada waa ogolayn waxaan ka dagaalamanay ay maalikiya ka dagaalamayaen xanaabilo waxay ahayd jahriyadii sidaas wey wainamaa ankara tashwiisha wainamaa ankar nabigu wuxuu qoonsadoo diiday atashwiisha shucaca kufridda calayhi dushiisa laga fura bihaa ay biljahriya aw bihaa bilqiraa'a qiraa'ada nabiga in laga tashwiishiyo oo laga mashquuliyo oo qur-aanka fariisa laga baxsho maali unaasac qura waa inaga soo maray taasuu nabigu diiday ee ma diidin salaad siriyeah oo qur-aanka hoos loo akrinay nin walba imaami mamuunba in la wada akriyo waydhama ankara tashwiisha calayhi biha ay bilqira'a wadaalika inkaarkana wuxuu yimid xiina wakhtigii salla duhra nabigu uu tujiyey duhurkii biasxaabi asxaabtiis uu tujiyey faqaala wuxuu yidhi ayukum kiinebaa qara akhriya sabixisma rabbika lacla suuradda ninkeebaa akhriyay faqaala rajul wuxuuna ana nabi alla wa ana akhriya walam urid biha oo lamana jeedin ila alkhayra khayrdoon ba iga ahay wax badtaan lahaaye wax bii nabi allow ma lahayn buur faqaala nabigu wuxuu yidhi qad caraftu waan gartay anna rajula nin khaalajaniiha inuu iga jiitay suuradda sabixismo inuu ruux iga jiitay anna waan akhrinhaye ama inuu qur-aankii aan waday nin kale iga jiito waan fahmay khaalajaniiha waa jiidasho waan kala jiidanay waa gedmisho nin baa iga gedmiyo nabigu waad iga gedmiseen waa iqaran dhowdeen waa iqaran dhow ayib wa fii xadiiin aakhara xadiid kale waxaa ku yimid kaanuu waxay saxaabadu yaqra'uuna kuwii akhriya khalfa الnabiy salى اllahu عalayh wali wasalam fayajharuuna bihi qur-aankay la jahri jireen faqaala wuxuu yidhi khaladtum calaya alqur'aana qur-aankii baad iga gedmiseen waad iga qasteenoo waa iga labteen xadiidkan dambe ee wa fii xadiiin aakhara khaladtum calaya lafdiga ah waxaa la tafuraday yidhahdaan bacd اlxufaad yunus ibn abi isxaaq aلsabici can abi abi isxaaq can abi اlaxwas can ibni mascuud marka riwaayada yunus ibn abi isxaaq can abihina can abi اlaxwas wadaadaha far ku godo xoogo bacdu iطiraab baa ku jiray dhahaan si kastaba noqoto xadiidku inuu sugan yahay baad moodaa ka horaaba u maraati kacaya lafdiga hore riwaayada hore wa qaala wuxuu ka nabigu sal slam ina almusalli midka tukanayahay yunaaji wuxuu la faqahayaa ama la koodaya rabbahu rabbigiibuu la faqahaya oo baryahaya falyandur ha eego ha fiiriyo bimaa yunaajiihi bixuu rabbi kula koodahaya qur'aan uu tadaburay oo macnihiisa uu dhuuxay oo uu ka fiirsaday oo u tartiibiyey ha noqdo haddii qur-aanka lagula qabsado ama lagaa gedmiyo waad boobsiin waxaad sheegtaba garan mayso macnahana dhuuxi mayso qur waa in macnihiisa la tadaburo oo la milcisado oo si fiican loo dhugtaa la rabaa falyandur ha eego ha tadaburo weeye bimaa yunaajiihi wuxuu ilaahay kula koodahaya bihi rabbi subxaana wa tacaala walaa yajhar bacdukum barhkii yuusan kor u qaadin calaa bacdin barh kale bilqur'aan qur'aanka yuun kor ogu qaadin marka la tukanaya wey ayb ila ruuxa tukanaya salaadii buu fiirsanaya qur'aankii macnihiisa buu dhuuxaya aayadii buu saxaya hadaad la kor qunto waxba socon maayo hadal hadal kama dheeraan la yidhahdaa idan nahyigaasi waa calaa sabiili الtaxriim cinda jamaca min alfuqahaa ayb wa kaana yaquul wuxuu kaloo odhan jiray suubanu sal lay slam man qara'a xarfan ruuxii xaraf akhriya min kitaabillaahi ka ah, falahu ninkaa waxaa u ahaaday xasanatun xasanuu leeyahy hal ajir bihi bilxarf wاlxasanatu xasanaduna bicashri amsa toban laabkeed wey hal ajir haddii lagu qoro toban rabbi kaaga dhigahaya laa aquulu nabigu malihi buu idhi aliflaamiim xarf saddexdaa oo wada socda hal xarafa dhihi maayo alifka iyo laamka iyo miimka hal xarafa odhan maaye walaakiin waxaan aquul waxaan leehay waa alifun xarfun wa laamun laamka ku xiga alifkana xarfun xaraf gooni u taagan wey wa miimun miimkuna xarfun wey saddexdooda marka maxaa lagaa siin hayaa aliflaamiim waxaa lagaa siin soddon ajir haddee waa saddex xasano kiiba waa xasano alifku waa xasano laamku waa xasano miimku waa xasano xasano walbana waa toban laabkeed idan soddon baa kuu qormaaye atamiinu wajahru limaami bihi xogow halka aan ku joognaada bilahi towfiiq